noocaasee qaraabada ahaa dadkii saaxiibada la ahaa iyo wazawjati baa ii dhigan aniga wazawji baa fiican min xayu alafsax xagga luqada inta la geliyo ma aha waa daciif min xayu alcarabiya labiyo dhadigba marka wazawji in la yidhahdaa ku fiican wزawjin huna waxaa looga jeedaa waaqaarib الزawjayn haddii la wazawji la odhan lahaa haweenaydii iyo wadaadkiiba way kuu soo geli lahaayeen laakiin wazawjati marka la yidhaahdo oo luqada daciifada lagu socdo waxay noqonaysaa un haweenaydii saaxiibbadeed xaaskaadii saaiib dumarkii la saaxiibka ahaa waxaana loo jeedaa uun haddii mid la sheekay kalena meesha ku jiraa ninkaada saaxiibbadii xaaskaada saaxiibbadeed inaad xidhiiso fadliga ku jira iyo wasaa'iri man dadka intoodii kale yundabu la jecel yahay ama sharcan la jecel yahay ikraamu in la karaameeyo oo la wanaajiyo wa min baabi caطfi alcaami cala alkhaasi litacmiim liyufiida atacmiim gooni baa loo soo sheegay aabbaha saaxiibadii hooyada saaxiibadeed qaraabada kula dhalatay xigaalada saaxiibadood xaaskaada iyo saygaada saaxiibadood kadib baa lowxalaiyo axad walba oo sharcigu ammaanay in la karaameeyo saaxiibkii sheekhada saaxiibkii waa ka mida sheekhi wax ku baray saaxiibadii macallinkii qur-aanku baray saaxiibadii axad walbo shareecadu ay tira hala maamuso hala qadariyo nin walba saaxiibkii asna wuxuu kugu leeyahay xidhiidhin iyo wanaag buu kugu leeyahay waaba haddii kuwii asalkaa la xidhiidhiyaba sheekhu hadda wuxuu ka hadlayaa dadkii aad jeclayd ama kula dhashay ama ku dhalay ama wax kuu taray ama wax kugu lahaa dadkii la saaxiibka ahaa innagu marka asalkii baynu dayacaynaaba hooyadii xaqeeda baa la dayacayaa aabbihii xaaskaadii sayigaadii qaraabadaadii kale ahalkaadii goormaa marka u gudubtaaba ruuxii aad jeclayd saaxiibkii can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana اnabiya sal اllahu alيh wasalam qaala nabigu wuxuu uhi ina abara اlbiri ay ina akmala اlbiri wa ablaqah bay ka dhigan tahay same iyo wanaag midka ugu dhammaystiran waxaa weeye an yasila الrajulu ninku inuu xidhiidhiyo wudda abiihi aabbihii saaxiibbadii wudda abiihi aabbihii dadkuu jeclaa wowga haddii la godana waa almaxabaةu wاlmawadda haddii wowga la hoos dhigo widdi la yidhaahdana waa saaxiibka alsadiiq min xayu alcarabiya alwiddu huwa asadiiqu wاlrafiiqu wاsaaxibu ama alwuddu waa almawadatu wاlmaxaba ayaa loo isticmaala way kala duwan yihiin ina abara albiri sama midka ugu dhammaystiran ee ugu ixsaan midka ugu dhammaystiran baarinimo midka ugu wanaagsan ee ugu weyn waxaa weeye an yasila rajulu ninku inuu xidhiidhiyo wudda abiihi aabbihii dadku jeclaa dadku uu jeclaa aabbaha ee gacalkaha ah inaad xidhiidhiso maxaa yeelay maxaa nabigu u yidhi ina abara albira an yasila rajul wudda abiihi ninka xidhiidhinaya aabbihii saaxiibadii xidhiidhinaya ee dadkuu jeclaa xidhiidhinaya ee hooyadii dadka ay ahalka ayaan xidhiidhinaya dadkay macaarifta ayaan xidhiidhinaya ninkaasi waa nin marka meel soo saaray weeye xaqi hooyada iyo xaqi aabbaha waa nin gobannimo ku dhammaatay oo ku dhammaatay oo ku dhammaatay waa nin u gudbay ninkan maxaad u xidhinaysaa wax u taraysa u biilaysaa ood mar walboo dhib u garab taagantahay aabbahay bay macrifo ahaayeen hooyada bay saaxiibba ahaayeen ninka halkaa taagan dee hooyadii maxaad filaysaa hooyadii halkaasuu saartay idan xadiidka calaad soo marayseenba maxaa yeelay eh, aabbihii waxaa ruuxan lagu xidhiidhinayo eed islaanta ku xidhiidhayso waa maxay waa hooyadaa darteed iyo aabbaha dartii maadaama aabbe iyo waalid dartii aad ku xidhiidhinayso waxay ka dhigan tahay inaad aabbihii qudhigiisii u ixsaanfalayso ood baari u noqonayso ood asagii wax tarayso maadaama ruuxan asaga dartii aad wax tarayso saasay shareecadu marka u qiimaynaysa an cabdlaahi bni diinaar cabdulahi bn dinaar alqurashi mawlaahum can cabdillaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rajula min alacraab nin ree reemiya alacraab waa carabta ree baadiyaheeda dadka reemiyiga ee roobka raaca ee xoolaha dhaqda ayaa acraabta la yidhaahda laqiyahu ibni cumar buu la kulmay nin reebaadiya oo reemiyi ah ayaa la kulmay ibn umar xaggee kula kulmay biariiqi makata maka wadadeeda ayuu kula kulmay marka madiine laga yimaado mako loo sii socdo ama laga soo noqday madiine loo socdo dhexdeedu kula kulmay fa sallama calayhi cabdulaahi bni cumar baa salaamay ninkiibuu salaam wuu bidhaan gartay wa xamalo wuxuu saaroo ku xambaaray calaa ximarin dameer bu u saaraa ibnu cumar lahaabuu ninkii remiigaha yidhi ho kor dameerkan gaadiid ka dhigo kaana ibnu cumar yarkabuhu uu gaadiidsan jiray ibnu cumar baa dameerka asagaa isticmaali jiray wa acطaahu ninkii reemiyiga cabdulaahi wuxuu siiyey cimaamatan buu siiyey min alcima waa wixii la duuba ee lafi iyo dowraan lagu sameeyaa la yidhaahdaa middan la hagoogto waa qinaac iyo taqanuc cimaamaddu waxaa shardigeeda in la duubo oo madax lagu wareejiyo oo la xidho lafi iyo tadwiir ay yeelato iyo takwiir waacطaa wuxuu siiyey ibnu cumar ninkii remiyiga ah imaamatan buu siiyey cumaamad kaanad calaa ra'si madaxa u saarayd cumaamaddu u duubnayd ibnu cumar furfuray ayuu yidhi odaygii remiyiga madaxa ku dubo dameerkanna gaadiidso oo xooluhuusa ku talagelinba in iska socdo remiy ah oo layidhi dameerkana dhabdheh cumamadda aniga madaxa ii saaraydna haddee wax ka weyn ma jire madaxa ku dubo carabtuna way qiimayn jireen cumaamadu aad bay miyi iyo magaalaba loo qiimeeyaa qaala bnu diinaar cabdullah bnu diinaar alqurashi mowlaan wuxuu yidhi faqulnaa lahu ibnu cumar waxaannu ku nidhi aslaxaka allah ilaahay haku hagaajiye hagaajiyee khayr allah ha ku siiyee innahum ulcaraab ayagu waa reemiyi ayagu waa reebbaadiye wahum yardawna waxayna ku qancaan bilyasiiri wax yar bay iskaga qancaan riwaayo xadiidku uu leeyahay amaa yakfiihi dirhamaan bay yidhaahdeen amaa yakfiihi dirhamaan miyaysan ku filayn ninkan aad e, muquunada weyn siisay ee neefka ishkinkaad u dhiibtay oo dameerkaa culus cumamadna u duubtay laba dirham miyayna ku fillayn intaasayba ku ducayn lahaayeen maxay tahay xoolahan fara badanaed ku tabacay ninka waad u burburtay hawshii bay qaadan la'yiin fa qaala cabdullahi bni cumar wuxuu inna abaa haada kan aabbihii u fiirso ma aha asaga ninkan wax siinhaya ma ah ninkan aabbihii kaana wuxuu ahaa wuddan licumara cumar buu saaxiib la ahaa wuddan wuxuu ahaa gacal buu ahaa w marka ayada markaan wowa godayna gacal iyo maxabaad odhanaysa wuddan gacal buu ahaa licumar bn khaaab widdan haddaad dhahdana waa saaxiib iyo sadiiq aniga marka way ii godan tahay marka wuddantaaan ku socda ina abaa haada kan aabbihi kaana wuxuu ahaa aabbahaasi wuddan licumar bn khaaab cumar bn khaaab baa jeclaa ninkan aabbihi wa innii samictu rasuula اllahi sal lay slam aniguna waxaan maqlay rasuulka ilaahi yaquulu leh ina abara albiri baarinimada u dhammaystiran waxaa weeye silatu rajulu qofku inuu xidhiidhsho ahla wudda aabbihi aabbihii dadkuu jeclaa ahalkoodii aabbihii dadkuu jeclaa dadka ahlkoodi ahla wuddi abiihi ahla wuddi abiihi cafwan idan ninkan aabbihii cumar baa jeclaa nabigaanaan ka maqlay xadiid ah ana abara albiri silatu الrajuli ahla wuddi abiihi inuu xidhiidhiyo aabbihii dadkuu jeclaa dadka ahalkoodii saasaan ku xidhiidhinaya ninkan waxaa weeye riwaayo kale garto wuxuu la hadlo way iman doontaa wuxuu idhi soo hebel hebel ma tegi markaasuu yidhi haa inay hebelso ma tid haa dameerkan iga qabo cumaaddana dhabdheh marka saasaan u xidhiidhinayaa waxaan u xidhiidhinaya anaa ajir doonahayee ma aha dan asaga kale ahay yacni waxaa rabaa ruuxa muslimkaa asaga tabartiisa iyo waxa ka go'a inuu isku qiimeeyo oo innaga soo marray nin ahlu khayr ahaabaa ruux nin xanuunsanoo waalanbu wuxuu siiya raashin aad iyo aad u fiican oo dadka la maamuusayo waaweyn raashinka la siin jiray ayuu siiyey markaasaa lagu yidhi waaba nin xanuunsane wuuna waalan yahay waxaad siisamaba garanhaya qiimihiisee maad xoogow boosho iyo xoogow jabaati iska sakaraad maa u dhiibtid iyo mukaati raashinkan dhan ee qiimaha badanee dadka lagu maamuusi jiray ninkan wala maxaad ka sii maxaa yeele qiimaheedaba garan may waxaad siisay waxaad siisay qiimihiisaba ma garanay ninka waa waalan yahay wuxuu yidhi asagu hadduusan garanaynin waxaan siiyey qiimihiisa allah baa yaa ogoo ajir ka doonayaa buu yani ruuxu waa inuu milcisado wuxuu asagu bixinaya xagga allah inuu u wado iyagu waxay dheen makal ninkan lafi waa remiy remiy muxuu ku qancaa wax yar in loo burburoo riti iyo dameer iyo cumaad la siiyo gaari looga dago ma ahay alkaa mee xagga allama kal adiga tabartaada ibn cumar markaa riti buu watay dameerkana waa dameer markuu ritiga ku daalo uu ku nasan jiro oo xoogo ku socon jiray kadibna markii in la ordo ama la lexata la damca uu fuuli jiray awrkiisa uu gaadisan jiray marka dameerkii buu siiyey wa fii riwaayatin can ibni diinaar can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma annahu kaana idaa kharaja ilaa makka cabdullahi ibni cumar wuxuu ahaa markuu maka aado kaana lahu ximaaru dameer baa u ahaan jiray yatarawaxu calayh uu ku nasto isku nasiiyo ritigaade muugtawaa hadiyo goor saasuu kuululahayaa waad aragteen waa hawshiisu agga u socod ku daalaysaa dameerkan laguma daalo waa kadkadla weeye haddaan meel <laughs> lagu soconayn uu ka socod fiican yahay awrta mara kaana idaa kharaja ilaa makata maka hadduu u baxo kaana lahu ximaaru jiray yatarawax caley uu ku nasto idaa malla ka daale ku noogo rukuuba araaxilati neefka geela gaadiidsigiisa raaxeeladu waa neefka gele ee la gaasisa raaxeel la yidhaahdaa markuu ridiga dushiisa iyo guradiisa ku daalo ayuu xooguhu dameerkan ku nasan jira oo ilaa an kilomitr toban ku socon jiray marka gaari weyn iyo gaari yar nin wato wey rimoodhka markuu ku daala iyo samtareellahaas gaarhigii yaraayo isticmaali jiray wey gaarhigii yaraaba bixinaya wa cimaamatun cimaamad buu lahaan jiray yashuddu biha uu ku xidho ra'sahu madaxiisa uu ku dhuujiyo iyo timihiisaba fabayna huwa yowman eh, maalmaha ka mida xil uu calaa dalika alximaar dameerka asaga uu saaraa id mara bihi acraabi nin remiyaa soo maray cabdulaahi soo maray faqaala wuxuu uhi cabdulaahi alasta fulaana bna fulaan soo matiid hebelkii in hebel ahaa qaala wuxuu ninkii remiga balaa waan ahay sidaasaan ahay fa acطaahu اlximaar dameerkii buu siiyey ninkii waayo faqaala wuxuu yidhi irkab haada dameerkan gaadiistoo qaadou yidhi wاlcimaamata ushdud biha ra'saka cimaamaddana waxaad ku xidhaa madaxa ku duubo oo dhar iyo labis ka dhigo wاlcimaamata qaala wuxuu uhi ushdud biha cimaamada ku xidho ku dhuuji ra'saka madaxaada faqaala lahu bacdu asxaabihi cabdullahi bnu dinaar qudhigiisaa ku jira raggii ku yidhi saaxiibbadiisii barhkoodba waxay ku yidhaahdeen cabdulaahi afar allaahu laka ilaaha kuu dhaafa yani waad khaldantay wey waad khaldantay acطayta hada lcaraabiyu ninka remiyiga waxaad siisay ximaaran dameer kunta aad ahayd tarawaxu calayhi mid ku nasta oo ku daaltirta tadii labaad baa iska go'an wa cimaamatan baad kunta aad tashuddu mid xidha bihaa ra'saka madaxiisa ku xidhaad yaad siisay dameerkan baa ku daysatid ama culimaadan baa ku daysid ama laba dirhanba maatiisid maxaa nin kastaa ugu burburtay wayba haystaan marka odagii cabdulaahi waxay u arkaan inuu xoogow xoolihii yar baa tulay oo hanti badan ku bixiya meel aan munaasab ahay ayaga qiimayntooda wey ayaga qiimayntooda faqaal cabdulaahi wuxuu uhi innii samictu rasuula اllahi sal اllah alيه wasalam yaquul rasuulka ilaahowla baan maqlay ina min abara اlbiri samaha midka u samarsan waxaa ka mida silatu rajuli ninkoo xidhiidhsha ahla wuddi aabbiihi aabbihii dadkuu jeclaa dadka ahalkoodii bacda an yuwalliya aabbihii intuu jeedsaday kadib uu geeriyooday aabbaha iyo hooyada intay geeriyoodeen kadib dadkay jeclaayaan dadka ahlkoodi iyo warasadoodii inaad xidhiidhiso ood meesha aabbaha u istaagto ood ka warqabto waxay ka mid tahay ixsaanka iyo baarnimada waalidka loo baarinimo sameeyay ka mid tahay wa inna abaahu ninkan hadda aan dameerka siiyey iyo iyo cumaadu iskugu daray aabbihii kaana sadiiqan licumara cumar saaxiibkii buu ahaa cumar buu saaxiib u ahaa ninkan aabbihii iyo aabbahay cumar baa saaxiibba ah rawaa hadi riwaayaat riwaayaatkan aan soo sheegnay waxaa wariyay buu imaamku nawowi kullaha dhammaanteed muslim alimaam abuxusein muslim bin xajaaj wariya ayaa wariya sidaasuu marka xadiidka aad buu cabdullahi bn cumar ugu dhaqmi jiray oo aad u qadarin jiray waxaa ka sheekay abu burda alashcari ibn cabdillahi bni qays alashcari abu muusa wiilkiisii yaa ciraaq ka yimid maalin maalmo asagaa ka sheekeeyey ciraaq baan imid buuri madiinaan soo galay markaan madiine imid cabdulaahi ibni cumaroo waayeel oo oday ah yaaba isoo booqdo meeshaan deganaa teendhadeeda iigu yimid oo weliba meel fog xaafad fog ahayd waan yaabay buui markaasuu yidhi abuburdow waxaan kuugu imid miyaad garanaysa maya ma garanayo waxaad igu timid wuxuu yidhi nabi maxamed baan ka maqla calayhi salaatu wasalaam asagoo leh man axaba an yasila abaahu fii qabrihi falyasil ikhwaana abiihi bacdahu u fiirso nebi maxamed baan ka maqlay isagoo leh axadka jecel qofkii jecel inuu aabbihii xidhiidhiyo aabbihii oo qabriga ku jira aabbaha inaad xidhiidhiso ood u baarinama samaysa ninkii doonaya aabbihii oo mootan hooyadii oo mootan ha xidhiidhiya buudhi aabbihii saaxiibbadii walaalihii ikhwaana abihi min bacdi walaalihii walaalo diineed mid nasab mid macrifo dadka ha xidhiidhi wuxuu idhi wainnahu kaana bayna abi cumar wa bayna abiika ikhaa'un wawuddun faaxbabtu an asila daaka wax kale kulama iman bn buur wax kaloon kaa leeyahay dan imid war baanaan kaa rimin muraadkaanaan kaa lahayn adiga aabbahaa marka waa mootan yahay cabdulahi ibnu qays aabbahaa aabbaha abu muusa alashcari iyo cumar waxaa ka dhexan jiray walaalnimo iyo isjacayl maadaama marka uu ku dhalay abu muusa alashcari oo adiga aabbahaa aabbahay cumarna ay isjeclaayeen inaan xidhiidhkaa xidhiidhiyo oo nooleeyaan oo imid keliya dan kale kaamali markaasuu iska tegey buuhi aad baan oola yaabay buuhi oday waa yeela oo wiil yaroo ah oo iska yimid magaalo soo galay raadinaya waa dhallinyaro raadinaya nin yar weeye mulay ah oday raadinaya wuu salaamay adeero ma fiican tahay maxaad iigu timid waxaan kuugu imid aabbahaa iyo aniga aabbahay baa waxay ahaan jireen walaaliya saaxiib hilibkaasaan dhowraya intaasaan kuu soo salaamay maca salaama waxaa bini'aadan yeeli kara maaha nin ku dhammaatay baa hawshaa yeeli kara xadiidka ibnu xibbaan baa soo sara waa xadiid saxiixa asaguna ibnu cumar marka xadiidka nabigu uu ka warshay aad buu ugu dhaqmi jiray wuu hirgelin jiray dhaqan bayna saxaabadu midda ayada u lahaayeen shaygay wariyaan ummadda ayagaa ugu horrayn jiray wa can abi usayd بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي من أهل بدر من أهل بدر صحابي أبي أسيد صحابي ريب بدر بها قيمها بضنا قال صحابي وحيري بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه رجل من بني سلمة من بني سلمة أنا إيدغا وخطأ والقبيلة الواحدة الوحيدة إعلان كذا لكسر في العرب جميع قبائل العرب وبنو سلمة إلا هذه القبيلة ومن من الأنصار كميدا موي محلو يقانا بني سلمة بنو سلمة لانك واد كسرنيسا وذات كدو كردغي وخطأ في الأنساب وبلغو يقانا هلا اسكيل قويسكو كردا شيء وي وذات كان إيه إيه سائلك bayna xili naxnu annagu juluusun aanu fadhino cinda rasuuli illaahi rasuulka ilaahi agtiisa sal اllahu alayh wali wasalam jaaid jaa'ahu nabigu waxaa u yimid rajulun ninbaa u yimid oo min bani salimata reer bani salima waa ansaari waa rajul ansaari ah faqaala ninkii wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow hal baqiya man ka hadhay hal baqiya ma ka hadhoo ma ka dhiman yahay min biri abawaya labadaydii waalidee dhimatay waxaan oogu baarnimo sameeyo shayun shay ma hadhay hooyadii waa xijaabatay aabbahayna waa xijaabtay wuxuun maanta haddaan sameeye aan baari oogu noqon oo ajir la iga siin oo wiil baari aan ku noqonay nabi allow ma dhiman yahay aburuhumaa bihi aan ugu baarnimo sameeyo bacda mowtihimaa intay dhinteen kadib waa su'aal aad iyo aad muhiima ah. nabi allow labadii waalid waa xijaabteen inaan wanaajiyona waan jeclahay wax haddaan la imaado aan maanta aabbahay hooyada ku xidhin oon baari ogu noqon kara ma jira oo sidii marka ay noolaayeen oo kale lay xisaabahayo fa qaala suuban wuxuu nacam haa buux tiimbaalwey asalaatu in loo duceeyo asalaatu calayhima ay ducaau lahuma asalaa huna wa maxay in loo tukada maaha waa in loo duceeyo salaadu niyaaba ma gasho biitifaaqi اlfuqahaa waa masala ijmaaciya inaan iska tukan karin laa sunnatan walaa fardan la iskama tukado axad looma tukado salaad waa cibaada badaniya niyaabo iyo iska qaadid ma gasho haddii layska tukanayo waa yeeladana dhalay ama ahalkii dhaqaaqila ee isbitaallaha inuu ka tukan lahay sidaa maaha hebelow caawan ya cajistahaye balceshihii iga tukan noqon lahay <laughs> soo garan maysaa salaadu waxaa weeye waa cibaadaadka aan la iska qaadin marka adugu aad keri weydo oo awooddii lagu tukan laha aad weydo way dhacaysaa iyadu laakiin haddaad istaagi kari weydo fadhi baa dhiman fadhigii haddaad awoodi weydo jiif baa dhiman haddii awood lagu tukado dhanna aad weydana sida raajix way ka dhacaysaa kuma saaro ishaa laga tukanhayaa ma xoog badno qalbigaa laga dareerinhayaana ma xoog badno ruuxa hadduu farbaa laga hayaana ma xoog badno daliil bay u baahantah haddaad istaagi awoodi weydo ood fadhi awoodi weydo ood dhinac inaad u saxata awoodi weydo oo dhabardhabar awoodi weydo ood dacdiid sinaba ku keeni weydo ood miidaari weydo ood soo rogan weydo waxaa weeye waa inay dhacaysaa raajax waa masale khilaafiya wadaadana waxay leeyihin inta qalbigaada uu joogo maankaada ee maskaxda ay diyaar yihiin ishaad ka tukan ood walliijin xiribta isha baalkeeda fartaad ka tukan niyadaad ka tukan nimankan waxay leeyihin salaadsinaba kuma dhacdo markuu maankaad u tago kadib umbaad marfuuculqalab noqonaysa waa masale khilaafiya laakiin xarajka halkaas inaysan gaadhaynin oo sidaa muslimiinta aan loo dhibaynin baa aniga ila quman say noqoto waxaa weye salaad niyaabo ma hal salaad baa khilaaf ka taaganya waa salaadda nadarka ah salaada nadarkee shardiga waxay soomalidu yaqaanaan aad ku sharatantay waxaad tihi ilaahayow haddaad waxa waxa ii samayso ama aad martidii soo celiso ama awlaaddii aad keento ama sanadkan cumro iyo xaj fiican aad ii sahasho ama islaantii waxbaa laga waaye aad ilmo i boqol salaadood kun baan tukanaya kunkii baad keri weyda ama adoon la imanin baad dhimatayba ma lagaa tukan karaa waa nadari waa shardi iyo maya waa masale middaa iyadaa salaadda nadarka ah lianna shayga ku saaray iyo wixii adugu aad way kala duwan yihiin alwaajibu biharci ahafu hmm. min alwaajibi bishari baa la yidhahdaa shayga ilaahay kusa ilaahay waa kariim naxariis badan axkaamtiisi iyo waajibaadkiisu mamniyatun cala almusaamaxa waalcaf amaa wixii adugu aad issaartay kaa dhici maayo maxaa markore kuu geeya adiga kuu dira haddii ilaahay kuu gargaaro oo ducadii aqbalay si kale u abaalgud muslimiinta adoon shardi iyo nadar midna gelin waxtar salaad badan la imow afalaa akuuna cabdan shakuuran dheh kun ragcadood laakiin shardigan aad leedahay iyo saa dan saas iska badaa yaa kuu dirsaa hawsha ayadaa haddaad laakiin qoorta la gashay waa lagaa bixin maayo wanaad la timaad halkaas salaad baan ku ogaay wax khilaaf ama inta kale waa masalatu ijmac aلsalaaةu calayhima in loo ducay ilan eh, salla waxay noqotaa ducay asalba tahayba ammaanna way noqotaa sanaa iyo ducaba way noqotaa aلsalaaةu calayhima inkastoo ibnuqayim aad oga dagaalama jalaalfaan baxi dheer uu ku leeyahay saydan waa noqotay asalaatu calayhima waxaa lagu ittifaaqa inay tahay in loo duceeyo hooyada iyo aabaha iyo waalidka haddaad duca la daba taagnaato oo mar ducaysanaysa aad ku darto ama keligoodba aad markaad salaada ka baxdo gacmaha taagto waxaa weeye waa biri iyo aad u samaysay labadii waalida ku dhashay oo innaga xalay soo marin ayadda qur-aankayd waqul rabbi raxmamaa kamaa rabbayaani sagiira qodobka labaad walistikfaaru lahumaa in dembidhaaf ilaahay loo weydiiyo ilaa hooyada aabba u dembidhaaf hooyada aabba u ducayso duco oo ku saabsan dembidhaafid tii horena duco caamay ahayd midda saddexaad afar arrimood buu nabigu farayaa saxaabiga wa infaadu cahdihimaa wa infaadu cahdihimaa cahdigoodii iyo ballankoodii dardaarankoodii in la fuliyo min bacdihimaa intay dhinteen kadib hooyadaa baa dardaarantay saaisaa ha la yeelo hebel ha la xidhiidhiyo heblaaya waxbaan siin jiray ha laga warqabo ninkii hebela sidaa ha la yeelo dardaaran waalid waa taqaanahaada baylaha badan buu ka tegayaa bayla badan buu ka tegi dardaaran badan buu ka tegi ahl badan baa yaa asaga ku soo hirinayey dad baa soo dabraacahayey nin weji ku soo raaca nin ahlnimo ku soo raaca nin hilba ku soo raaca kuka waa badnaayeen wa infaadu cahdihima ay wasiyatihima wasiye khaasoo hanti ku saabsan dardaaran khaasoo ku saabsan dad la xidhiirinayo dana khaasa ballankii ahdi waa maxay ama ha noqdo wasiyadii caadigahayd ama shay ay ka tageen ha noqdo inaad fuliso waa biri waxay ku tiri hooyada hebelow salaada u dadaal waa balan ay kula gashay aabbaaba hebelow quraanka u dadaal salaada ka warqab jamaacada masjidka ha fududaysanin sadaqaadka ka qayb qaado meesha wax laga yabo wax ku rid idan waa wax walba oo banaan oy ka tageenoo balan ama dardaarana in la fuliyo waxay kamid tahay baarnimada waalidka loo baarnima samaynay ka mid tahay qodobka saddexaad een ku in loo duceeyo waalidka koow dembidhaaf rabbi in loo weydiiya labo saddex in dardaarankoodii iyo axdigoodii iyo ballankay ka tageen la fuliyo afar cafwan tanaa saddexa labadaa israaci marka labadaa israaci waxaa isku mid ka dhigtaa adducaa'u waalistigfaar wasilatu اraximi qaraabada in la xidhiidhiyo allatii qaraabadaasoo laa tuusalu aan la xidhiidhinaynin ilaa bihima ilaa bisababima riwaayo kala caddaysay ilaa min qibalihima qaraabo waxaa jirta meel kaloo kaa soo gasho aan lahay laakiin xagga hooye ka imanaysa ama xagga aabba ka imanaysa oon xagga hooye shuqul ku lahayn qaraabo waxaa jirta xagga hooye ka iman oo xataa aabbahana u qaraaba laftirkooda ilmaadeeris guurta ka warrama ilma adeer isguursato ubadkoodu waa maxay hooyada qaraabada laba dhin bay soo geli dhan reeabti bay kaa soo dhan reeadoona bay kaa soo gelaysa marka le waa ilmaadeer baa tiil ilaan qaraaba jirta laba dhinacba ka timaada oo wiilka u siman oo hooyo keliya uusan ku xidhiidhinayn iyo miduu aabbo keliya ku xidhiidhin iyo hooyo keliya ku xidhiidhin idan qaraabada noocaas ahayd baa laga hadlaaya wasilatu raximi qaraabada in la xidhiidho allatii qaraabadaasoo laa tuusalu aan la xidhiidhan lahayn ilaa bihimaa ay ilaa bisababihimaa qaraabada noocaasa ee hooyo soo dhankeeda ka imanaysa ama xagga aabba ka imanaya ama labada dhinacba eed iyagu dhankooda kaa soo gashay oo la xidhiidhiyo macnaheedu waa maxay hooyo aabbaad xidhiidhinaysa dad qaraabadoodii xidhiidhiso ayagii baad u xisaanfashay u baarnimo samaysay ood ka ducaysatay qodobka u dambeeya afraad haddii la kala qaada istikfaar ducadana shan bay noqonaysaa waikraamu sadiiqihimaa hooyada iyo aabbahood saaxiibkood in la karaameeyo ikraamu sadiiqihimaa saaxiibkood hooyadaa saaxiib bay lahayd macaarif bay lahayd yaraanteedii gabadhnimadkeedii intay guursatay markay waayeeshay dad badan oo balaayiin ay baranaysaa oo hebladhihii soo dabraaci oo soo booqanoo iman oo hooyadaa baan saaxiibbayn ba kudhigo aabbaha baan isnaqaanay oo dhallinyaradii baan wada ciyaari jirray ku leeyahay idan wuu ku yaqaanaa dadka marka waa inaad ka warqabto wairaamu adiiima saaiibku haddii la yidhi saaxiibkoodba ha la xidhiidhiyo la karaameeyo maxaad moodaa axad kale kii abaal ku lahaa kii soo koriyey kii wax taray kii ahal kale iyo hilib kale u dhexeeyo kaba sii daraw rawa abu daawuud abu daawud baa xadiidka wariya riwaayo uu leeya ibn xibbaan baa qaala arajulu saa'ilkii jawaabtiisi baa ka maqan riwayada abu daawuud ninkii reer bani saliimee nabiga weydiiyey su'aasha markuu nabigu u jawaabay oo yidhi hooyada iyo aabbaha intay dhinteen kadib waxaad ku xidhiidhin kartaa baarina oogu noqon kartaa afar calaamo inaad u ducayso dembidhaaf alle u weyddiiso dardaarankoodii cahdigoodii fuliso qaraabadoodii xidhiidhiso saaxiibkoodna aad karaamaysood maamuusto hadalkaasuu u bogay wadaadkii saa'ilka aha faqaala wuxuu idhi maa akara hada ya rasuul allah wa atyaba nabi allow badanaa oo khayr badanaa waxaad ii sheegto oo macaana oo udgoonaa buu yani aad bay u ajir intaa waa waan ka adkaay meel baan saaray afartan qodob faqaala calayh facmal bihi hadduu aad iyo aad badan waxaan kuu sheegay ku dhaqan buu yidhi fainahu yasilu ilayhima fainahu yasilu ilayhima ku dhaqan hawsha aad samayso hooyada aabbaha bay hooyada iyo aabbaha bay ku dhaqan xadiiu aan ku maray adal mufradka bukhaari cabdullah bn salaamna uu warinayo dacfi ku jiro haddana ay taxsiiniyaan markuu mawquufya inuu xoog badan yahay baa raajix wuxuu jiray ninkii ninka aabbihii saaxiibbadii ahalkiisa xidhiidhin waaya nuurkiisa aakharaad damo adduunya aakharaba kuma liibaano aطfaأ allahu nuurahu ninkii xidhiidhin waaye waalidkii aabbihii hooyadii ahalkoodii iyo macaariftoodii asxaabtoodii ee maalinkay dhintaan iyaga gooya asagana nuurkiisa ilaahay damiya xidhiidhkii iyo iftiinkay labada waalid hayeen iyo ushibaad baad adugu xai ku goyso bilaaw ku goysay adna ilahay nuurkaadu daminaya haaliswy iska ilaaliya hawsha ha fududaysanina waalidiintu hooyo ma culays badan baa iga degay lama ogolo ciidankii ay waday waba xidhaa intan hebla iskale intan hebel u tuur hebel ka warqaba waalid waa taqaanaa waxaad adugu ka warqabin odan ogayn oo dhowr iyo toban kooxood dhowr iyo toban qabiil intaasoo ruux baa ku xidhan shilinka yaree biilkiis waxaa laga yaabaa wax inuu ka calfada asagu intaan hebel u gunud intaan hebel baa iman kara meel bay wax ku ridi marti baa iman karta hebloo baahan baa soo dhici karta xisaabahaasoo dhan aabba iyo hooye markay dhacaan oy gabalkoodu dhaco inaad adagu meeshu u istaagtaa la rabaa oy dadku yidhaahdaanba odaygii wiilkaaba nooga fiican habartii dhimatay heblaayahayd gabadh ay ka tagtaaba nooga fiican in la mahadiyo waalidkuna axad ku farxaya ilmahadaa kaa fiican waalid baa ka jira ilmahadaa kaa fiican axad aadamoo ku farxaaya waxaa ka jira waalid inta kale way dhibsadaan adugu hadda haddii lagu dhaho walaalkaabaa kaa fiican xoogoo qalbaad isgelinaysa muxuu kaga fiican yahay waxaan madaxa kuusan baad leedahay anaaba ka quraan akhris badanoo anaaba ka casoo ka dheeroo ka quruxsan ma oggelin walaalkaaba wax ku dhaama ma waad iska qosli maasha allah haddee waa ninka waa iga dadaal badan yahay hawlaad sheegi oo afka baarkiisa laakiin markaad dhaqaaqdo halkana ku gubanaysa ma oggelin kaa dhashay haddii laydha aabbahabaa kaa fiican wuu xanuunsanaya ma ogolo gabadhu haddii la hooyadaabaa kaa wanaagsanayd waay wanaagsanadbaadi anugu anaa reemagaaleh waxa maysan aqooninba anaaba jaamacad ka baxay ma ogolo laakiin waalidku haddii la ilmahadaa kaa fiican ku farxayaa waalid hawlihiisa howlo goona wuu ku farxayaa aabbaha wiilkadaa kaa fiican hooyadaa way ku farxay gabadhaadaa kaa fiican lanno inaad fiicnaataba waxay raadinhayeen wey waxay u rafaadahayeene intaa u socdeenba inaad wax noqoto mustaqbal anfacdo aad barba kobcaday doonhayeenba haddiiba loo qiray inay ay kaa fiican yihiin carruurtii waalidku waa ku farxaaya maalinka ayadaa wuxuu joogaa farxaddiisa waxbaa kama maqano adu laakiin codad baa ku gelaysa <clears throat> riwaayada dambe marka ibnu xibbaan iyo eh, ibn casaakirb waxay faaidaysay fainahu yasilu ila ducadii aad u ducaysay aabbahaa iyo waalidkaa u ducaysay ama dembidhaafka rabbi u weydiisay dardaarankoodii aad fulisay xidhiidhinta aad xidhiisay qaraabadoodii iyo ahalkoodii xurmaynta iyo aad maamuustay saaxiibbadood kulli waalidkay gaadhaysaa bal waa loo bandhigayaa axaadiis kalea caddaysay waalidku camalka wanaagsan inaad samayso waa la tusayaa haddaad xumaan samaysana waa la tusayaa wuuna ka xanuunsana dad xunaan samaysay haddii wanaag aad samaysana aabbaha iyo hooyada uu ku farxaya marka waxaa laga yaabaaba aabbaha iyo hooyada oo moota inaad qabriga ku dhibto oo maalin walba loo geeyo la tuso xumahaadi iyo balaayada iyo baktigaadi goor markaaad biri la imanaysa adugu marka ayada wadaadka muxaqi hosta wuxuu leeyahay xadiidku waa sanadkiisu waa daciif lijahaalati axadi ruwaatihi intaa dambe inuu ku daystaa wanaagsan in badan baan ka hadlay laakiin la kari raggeena dambe mucaasiriinta ama wadaadaheenna wax ismooday waxaa wanaagsan inay ku gaabsadaan keliya xadiidku sanadkiisa fulaan baa ku jira oo majhuula ama kadaa laga yidhi ama xukumka daciif weeye ah nimankan yararkee dambe wax badan ha ka dhagaysanina aad iskaga ilaaliya leanna waxooda waa iska ariiqa xisaabiya ariiqa iska handasaah intaa intaa ka jar intaasay la mid tahay shan shan ku dhufo labaatan iyo shan iska dheh fanulxadiid waxaa kuma socdo fanulxadiid sidaa kuma socdee waa fanni hawlo kale u baahan wey xadiidku sida raajix xadiid xasana sanadkiisuna waa sanad saalixa daciifna ma aha dhib kalena ma qabo wadaad la yidhaahdo cali ibnu ubayd cali ibnu cubayd asaacidi baa ku jira oo taabiciga xadiidka saxaabiga ka waranaya cillo kale ma qabo ninkay ku leeyihiin axadu ruwaati baa majhuula waa taabiciga ka qaatay abu usayd samictu abaa usaydin yaquul nin kala weeye oo ah la yidhahdo cali bni cubayd asaacidi mawlaa banii saacida saxaabigan baa faamilkooda xoreeyey waa nin ka qadanaya xadiidka faamilkiisii taabici yarwii can ahli beytihi ka warrama xataa ninka dabaqaas laguu sheegi maayo axad ruwaati majuul baa lagu dhihi waxaynu og yihiin rag waaweynoo kibaaru la'ima kalbukhaari wa sheikhi abilxasan almadini axmed bn xambal abu zurca axmed raggaasoo dhanba inaysan marar badan wax ku cilaynin nasaa'i ka mid yahay inaysan ku cilaynin طabaqaة الtaabiciin almasaatiir nimanka majaahiisha ee masaatiirta masduurulxaalka taabiciinta xadiidkooda way xujaystaan ilaa uu ka muuqato nakaaro waxba yaana ku mashquulin wadaadkaasi cali bnu cubayd ibnu xibbaan wuxuu uhi waa iqatun fii iqaatihi kitaabkiisa saxiixana ku soo saray xadiidkiisa wasaxaxa lahu waaqahu fii taariikhihi wasaxaxa lahu fii saxiixi wasakata calayhi abu daawuud fii sunanihi baabku guntay buu ku bilaabay wasaxaxahu alxaakim wasakata calayhi اdahabi ninka led ibnu kitaabkiisa alarbaciin albuldaaniya wuxuu yihi xadiiثun xasanu min xadiiثi abi usayd xadiiثun xasanu min xadiiثi abi usayd wahwa xadiiثu maliix dahabi fi taarikh اlislaam wuxuu yihi hada xadiiثun saalix اlisnaad hada xadiiثun saalixu اlisnaad mujaladka afraad ka fiiriya taarikh اlislaam ama alarbaciin albuldaaniya ibnu casaakir waxaad ka fiirin kartaan safxada eh, safxada waxaa weeye kontan iyo afraad ninka la yidhaha alimaam albukhaari baab buu baabaystay adabkiisa baabu biri اlwaalidayni bacda mowtihima xadiikana ku bilaabay xadiikana ku bilaabay alimaam albukhaari baabu biri اlwaalidayn bacda mowtihima xadiikanuu ku bilaabay fi adab mufrad raqamka soddon iyo شhanaad wadaadka cabdalla sacad wuu dhaamay wadaadkan bashaar asagaa dhaamay meel badan ku dhaama inkastoo bashaar la bambooniyo muxuu wadaadkii sheeg maahir faxi la bambooniyo asagaa dhaamay cabdalla sacad wuxuu yidhi isnaaduhu saalixun markuu bukhaari maraya isnaaduhu saalixun markii dambe wuxuu dabadhigoo yidhi wahuwa khabarun saalixun wahuwa khabarun saalixun sakata calayhi abu daawuud wasaxahu alxaakim wabni xibbaan idan ra'yiga cabdalla sacad iyo ra'yiga maahirkeeda la xoog badan cabdalla sacad marka nuqsaanta gashay waxaa weye labada xugum idin sheeg muusa helin ibn casaakir xukumkiisa iyo alimaam الdahabi الnaaqid alkabiir limaada maxaa loo saxiixiyey ninku horta waa taabici min طabiqa الtaabiciin alkibaar weeye ثaaniyan yarwi can ahli baytihi saxa lahu jamaacaة walam yujarax xadiidku nakaara ma laha xadiidkaasoo kale wuxuuna ku yimid baab اlwacdi walwaciid waa in la saxiixun in la dhahay ahayd la dhaafiyaba xasanka la dhaafiyay ahayd macnaha inaad fahantaan waa muhiim jiddan marka abu daawudka akhri laftirkeygu labadu xugumee dahabi iyo ibn casaakir maanan helin wa hada min barakaati riyaad الsaalixiin min barakaat riyaad الsaalixiin iska ogaada muhiim jiddan waa usha iyada ah intaanan ka tegin dahabi muuqida muxuu yidhi raawigu aiqatu markuu tacriif aiqatu man waaqahu kaiiruun aw waaxidun aw khurija lahu fi صaxiixayn aw fii axadihima aw saxa lahu tirmidi aw ibn xibbaan wاlxaakim walam yujarax aw iddaara qudniyu maa huwa iqu tacriifinaya tacriifka iqada dahabi hawsha istiqraa ku keenay nin kula mida ma jiro meel kalena ka heli maysaan tacriifkiisa liiqaadna waa tacriifka waafaqsan calaa ariiqat almutaqadimiina nuqaad mutaakhirin warkooda iska joojiy iyagu waa majhuul labar besaa ka warisay waa majhuul xisaab bay la ordahayaan aan macno badan lahayn gabagaba waa maxay xadiidka qiimaha badan bay waxay rabaan inay faraha iyaga ka saaraan saana kaga bixi maayo xadidkuna waa saxiix ama waa xasan cala aqali taqdiir hana lagu dhaqmay in sha allahu tacala وcan caaisha radi allahu tacala canha qaalad hooyadan waxay tidhi maa khirtu kama masayrin maada ama mawsuul baad ka dhiga ama maa mastay labada waa la sheegaa maya tan dambaan ujeedaa maa khirtu tan dambe waa naafiye weeye tan hore naafiye weeye maa khirtu kama masayr ama kama hinaasin calىa axadin aadame oo min nisaaءi الnabiyi nabi maxamed xaasiska ka mida maa khirtu intaan ka masayray calaa khadiija binti khuwayrida radi allahu tacala canha hooyada caaishaaba ku dhammaysayba gabdhihii lala qabay ee ku da'da ahaa ama ku ayniga ahaa ama ka waaweynaa ee qaybaayada ka quruxsanaa weligii kama masayrinba intaan ka masayray maama khadiijo maama khadiijo intaan ka masayray wamaa ra'aytuha qad khadiija bintu khuwaylid alasadiya weligay ma arag bay tiri aan masayre masayrkaygu meellama haysay tii hataa aan arkin igu ayni maaha way dhali kartaa bal gabdho ka waaweyn ba dhashay wamaa ra'aytuhaa qatu ma arag ba laakiin nabigaa iga masayriyay leeda hooyadeed nabigaa iga masayriyey um, walaakiin hase yeeshee kaana wuxuu ahaa sal lay slam yukiru kii badiya dikarahaa sheegidda badin jiray khadiija kan samaysay khadiija kanay ahayd khadiija ka natartay khadiijo haweenkuna wax oga daran islaani la qabi jiray ama lala qaba sheegsheegiddeeda adoon iska dhaagani haddii heblaa adoo raba cabka kaaga dhaco malagaabaa galay waad ogtihi hawlaha tii aad la joogto adoo raba inaad u yeedho magaceedii sheegto haddaad tii kala sheegto yaa maxaa tidhi baa lagu leehay xataa laguu cafin maayo sabqulisaan bay hayd iyo hal mar hadalku carabkaa iga dafa iyo carabkaada wuxuu u dafay meeshanay ku weyntahay soo maaha nama aragti soo hawlo badan baa bilaa xisaab culus laakiin nabigu hawshaa uma joojinayo ruux walba xaqiisuu siinaya waa rasuul ilaahay soo diray ayb wa kaana ayadaa hoyada inoo sheegtay kaana khuluquhu alqur'aan walaakin kaana yukiru dikraha sheegiddeeda iyo magaceeduu nabigu badin jiray khadiijo warubbamaa dabaxa shaad iska baddaasha sheegide gacan buu ku dari gacan rubamaa dabaxa shaata neef adhi nabigu inuu gowracaa laga yaabaa uma yuqaicuha uu u gogooyo neefkii adhiga acdaanu xubno u jarjaro waaxawaa xubno uu ka dhigo neefki uu xubno xubnay nabigu ee waaxawaaxeeyey uma yabcauha neefkii adhigaabuu u diray oo ku qaybinaya fii sadaa'iqi khadiija gabdhihii khadiijo la xaaskiisii khadiijo ahayd saaxiibbadeed buu xidhinayaa intaasuu nabigu daba taagany alayh الsalaaة wasalaam waa baabka uu soo yidhi biru asdiqaaءi اlabi wاlأmi wاlأqaaribi wالزawjati wakadalika الزawj bila khilaafin jamcu sadiiqatin sadiiqa cafwan sadaa'iq baa lagu jamciyaa sidii ragga sadiiqa asdiqa loogu jamciyo farubamaa qultu lahu nabigan aan ku dhahaa laga yaaba intaan adkaysan wa caashintay adkaysan weydo sheegsheegidii intay dhaaftaybuu nabigu neefdha intuu gowraco oo haraggii ka saaro oo hilibkii jarjaroo xubneeyo ayuu haweenkii saaxiibada laa khadiijo u qaybinaya intaa kuma day neefku nabigu inu isagu gowracin baa laga yaabaa inuusa isagu jarjarin baa laga yaabaa diridda umbuu nabigu lahaa limaada afcaashu sidooda falalku waxay ku qiim cinda alcarab waa qaacida carabiya idaafada lagu gartaa axadka loo aaneeyo haddaan dhahno maalan waddadan waxaa dhisay wasiir hebel baa dhisay waddadan baad tidhahdeen waxaa dhisay istiraxa ka timaada ee halka ku wasiir hebel baa dhisay ee xildhibaan hebel baa dhisay kulligiin maxaad fahmaysaan maasaga intuu buruska qaatay iyo badeelkii qaatay iyo shamiitadii alaabta ka shaqeey mise amarkuu lahaa amarkuu lahaa ficilku waxaa lagu qiimeeya axadka loo aaneeyo loo idaafeeyo amiirkii baa magaalo hibla dhisaa lagu dhihi hal qori ma jibin asagu amarka iyo dhaqaale inuu baxsho dhaqaanaha qaado uu yidhaahdo idan waxba waa majaas dhihi ficilka amiirka maka loo calaa sabiil xaqiiqa loogu tiiriy maxaa yeelay waa sabab min alasbaab amarkuu leeyahay ee dhismaha ayaa kala duwanoo midna wuu la baashiraa oo dhoobadu faraha la galaa ninna amarkuu leeyahay waxbaa majaadan ficilku wuxuu ku qiimaysan yahay axadkii loo aaneeyo farubbama qultu lahu nabiga aan ku dhaha laga yaabaa bay tihi caaisho kaan lam yakun fi dunya ilaa khadiij nabi allow khadiijunbaad ku haysa khadiiju khadiiju neefkaad gowracdana khadiijaad u qaybin haweenkii la saaxiibad aha show adduunku dumaraan khadiijaynba ma jiro annaga nama aragti miyaa nabi allow kaan lam yakun fi dunyaa adduunkaba inuusan la keenin baad mooddaa nabi allow dhaqankaada markaan fiiriyo iyo qaabkaad u hadlayso ilaa khadiij nabigu halkaa inuu kala firayay rabtaa oo hawshaa laga daaya ilaa culays bay ku haysaa ummuna caaisha masayr masayrku waa dhib badaya xadiid ku yimid haweenaydii intii lala guursado masayrkeeda u sabirtee dul qaadata waxay leedahay ka ajru shahiidin masayirku waxaad ogtihiin wax la arkay maaha waa aad culusu haweeney intii lala guursado masayrka u dulqaateen wadaadka ku dhibana reerka ku duminay iska sabirta waxaa la siiyaa nin jidka ilaahay lagu dilay la ajir tahay hadday sabirto abu xaatim araazi xadidka ugu xoojiyaa bazaarna wuxuu yidhi xoogo far baa ku goda xadiid culus oy nuqaad isku hayaan wey ajru shahiid fayaquul nabigu wuxuu odhanaya inaha kaanad wakaana lii minha walad nabigu wuxuu leey hawshaasi lama dayn karoo khadiijo ama caaisho masayr ama tacliiqi la dayn maya hawsheeda abaalay nagu leedahay weeye inahaa khadiija kaanad waxayd wakaanad sidaasay ahayd kanay ahayd xilli xunbay adag bay la soo martay way garab istaagtay diintay u garab istaagtay axadkii u horreeyey rumeeyay ahayd markuu dhibi gaadhay garab istaagi jirta hooyadayba iyo dhan marka laga fiiriyo xaaskaygay ahayd waa bitaali owlaadna rabbi waa iga siiyey ogtiinaad maalinka ursa nabiga intii la camajuujiyey isagoo aad u naxsan u yimid siday u dejisay caqligeedii cilmigeedii asagoon saxaabi kale la salaamin baa khadiija jibliis toos u salaamay nabi maxamedoo qaaru xiraa fadhiyo oo ku wardina ku khalwaynhaya yaa la yidhi soo socota weel biya ah iyo mid canana way kuu soo wadaa markay kuu timaado ilaahay inuu salaamayo u sheeg anna igu salaam buui jibriil khadiijo marka axad loo dhiga ma jiro alraajix annaha afdalu nisaai اnabiy wa afdal nisaai اnabiy sida raajixa inaha kaanad wa kaan iyadoo nool baa guri jannada loogu bishaareeyey laysa fiihi qasabun walaa sakhab <clears throat> wa kaana lii minha waxaa alla iga siiyey walad ubadna alla waa iga afar gabdhood bay u dhashay iyo laba wiil ama hal wiil intaba waa la sheegaa wadaadana lix bayba gaadhsiiyaan zaynab iyo faatima iyo ruqay mukalum iyadu waa bilijmaac afartaa inay u dhashay abulqaasimna waa bilijmaac asaguna inay u dhashay yaraanbu ku dhintay iyo wuu dalaandalo wuxuu asagoo socod gaadhibu dhintayba waa la sheegaa waana kunyada nabiga kunyadiisa abulqaasim cabdulaahi iyo ayib iyo aahir saddexda adaygu muran baa ku jira ilaahay baa owlaad iga siiyey abaal iyo dadnimo iyo islaamnimona sidaasay ahayd muttafaqun calay maxalushaadku waa maxay nabigu xaaskiisii ayuu wanaaggeedii af iyo adinna ku sheegayaa saaxiibbadeedna af iyo adinba ku xidhiidhinaya isagoo qaraabanimada ilaalinaya iyo ahalnimada dhowraya sidaasaa laga rabaade muslimiintu inay ay yeelaan wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku yimid xadiidku uu leeyahay wain kaana arrinku wuxuu ahaa layadbaxu shaata cafwan ashaa ari buu nabigu gowrici jir neefa maaha ai dhan inuu gowraco laga raxan dhowr neef inuu nabigu gowraco oo fa yuhdii arigu uu ku hadiyo ku bixiyo fii khalaa'iliha jamcu khaliila saaxiibadii khadiijo uu ku qaybiyo ai dhanba intuu nabigu sadaa'iqi ahaa haddaad oo kale wey oo fayiddu uu ku bixiyo fii khalaa'ilia saaxiibadii khadiijo minha ay min ashaa'i maa yasacuhunna wax deeqa ma aha wax yaroo mar raashin fiican iyo hilib fiican buu ka siin jiray saaxiibadii khadiijo wa fii riwaayo kale kaana idaa dabxa shaata neef adhe nabigu hadduu gowrac wuxuu ah yaquulu kii yidhaahda arsulu biha udira arsulu biha bihaada hadda minha baanu ka dhigaynaa arsuluu biha riwaayad koraana caddaynaya arsuluu biha ay arsilu minha wax oga dira ilaa asdiqa'i khadiija khadiija saaxiibadeed raashinkan iyo hilibkan wax ka gaadhsiiya wa fii riwaaya riwaaya kalo xadiidku uu leeyahay waxaa ku yimid qaala caaisha waxay tidhi marka caaisha waxay ku masayrto oy haweenay ka hinaastay aragtay oon weliba loogu garaabay nahad haweenku marka intay masayraan soo rogtaan qoriga oy ka hadlaan oy xaajo qaataan waxay ku fiican tahay ay ku degi karaan in loo yar hogto la maya waa bal mar damba samayn maaye raalli dad indhaha soo taagtood waliba tiraa waan sii wadaaya meesha hadde waa lagu kala baxaaya nabigu tiibuu soo istaagay wuxuu hi khadiija lama dayn kari caaisho isdeji oo fii riwaaya taa marka waa u dan oo xaqeedii baa la baray iyo wixii ku wanaagsanaa waana uhillo khadiijo dumarka la yskuma laayo qaraabadan la yskama hor keeno hebelow hebel waa walaal iyo ahl weeye warkaas sheegtay ma socon xidhiidhiintiisna lama daynhaya isdeji aduguna walaalkay baa tahay fadhiisadhe laakiin haddaad tidha maya waa adoo kan ka cabsanhayo waan yeelaynaa haddee kii kalaad dulmaysa soo hooyadan waxay tihi caaisho ista'danat haalatu bintu khuwaylid baa maalin idan soo weydiista nabi maxamed gurigiisii caaishay tihi nabi soo galaa assalaamu calaykum adkhulu bay soo tidhi haalana waa ukhtu khadiija khadiija walaasheed wey oo isku cod eg calaa rasuuli rasuulka ilahi bay idin soo weydiisay facarafa nabigu wuxuu garto xasuustay facarafuna waa maxay wuxuu garwaaqsaday wuxuu xusuustay weeye isti'daana khadiija facarafa biisti'daaniha istidaaniha haala haala idankeeda iyo hadalkeeda nabigu wuxuu ku xusuustay isti'daana khadiija khadiija idankeedii iyo hadalkeedii laba gabdhoodoo walaalo isku codag bay ahaye markay haala hadashay buu nabigu codki khadiijo xusuustay fartaaxa lidalika markaasuu nabigu ku farxay fartaaxa lidalika ay waa ifticaalun min alraaxa raaxa nafsiyu nabigu dareemay ruuxaad jeceshay markaad maqasho wanaaggiisa ama codkiisa waxaa weeye waasax baad noqonaysa waad fududaanaysaa inaad biibtad ku dhowaanaysa soo saaba ma taqaanaan alraaxa nafsiya ee wax walba ka qiimo badan war aad jeceshay hadduu lagu sheego caaw dhan ka daali raashinka ugu macaan haddii lagu siiyana daqeeda kadib baad iga fogeeye eena keenaan iskaga dejiyo ma sii wadi kartidba araaxa nafsiya alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub macaanka iyo raaxadu waa shayga wadnaha iyo qalbiga laga dareemo afka waxba ma taro shayga macaane u qiima dad muddo wado waa kaa soo boodi carabuslaa kugu dhici qadada maanta naga bedelaad leedahay ma wadi karee ma hilibkii bedel maya ku kale boosho kari baad binaada waa taqaanaa waxuu wadi kara ma jiro fartaaxa lidalika arrinkaasuu nabigu uu hiloobo waa u bogay weeye waa ku degay suubanu calayh isalaatu wasalaam faqaala wuxuu idhi allaahumma haalat bintu khawalid allow ma aha buuhi khadiijee waa nabigu aad buu u qalbi kacay wuu issabirsiinayaa suubanu calayh isalaat wasalaam qowluhu hooyadan ay tidhi fartaaxa huwa bilxaa xaa baa la akhrinayaa min alraaxati وفي الجمع بين صحيين للحمyدي جمع بين صحيين حmaydina waxaa ku jiro تaqاaنaan فartaaca لذalika بالcayn cayn laga dhigay meeشha xaad ah ومacنaه waxaa weeye اhtama bihi nabigu waa daneeyey waa ka walbahaaray hawsha ayada ah ayb hawsha way ku badnayd khadiij caaisha waxay ka sheekaysay haweenay kale ayaa maalin u soo gashay nabiga calayh الsalaaة وaسaلاam markaasuu si adag u soo dhoweeyey waxay tihi noo soo gashay haweenay waayeela duq habar baa noo soo gashay tamaali midab ahaanna madow habar waayeela oo madow jaaama jaaama almusaniya la odhan jiray waa haweenaydii khadiijo markii saaxiibla aha iyadoo markay u baahto timaha u feeri jirta u shallan timaha u xidhi jirta u jirtay bay ahayd nabiguna wuu jeclaa khadiijo waad ogtiin haddee markaasay maalin soo boqday iyadoo soo boqotay caaishiyo nabigay soo salaantay nabigaa soo dhoweeyey meel buu fadhiisiyey see tahay ka warrama maxaa inoo kala dambeeyey muddo ismaana arag qalbiga iyo nabigu siiyey hawshiiyo caaisho ka mas waxay tihi habartan madoow ee sakaraadka ah. nabi allow waad bumbuunisee waa sidee si aad soo dhowaysay wuxuu nabigu ala sl slam innahaa kaanat takhshaana fii xayaati khadiija wa ina xusna alcahdi min aliimaan nabig wuxuu ui alayh salaat wasalaam waxay noo iman jirto na soo salaami jirtay khadiijo xilligay noolayd saasoo marka maantaan u soo dhoweeyey oon u qiimeeyey waxaana iimaanka ka mid ah oo islaamnimada ka mid ah ruuxu abaalkii iyo magacii iyo wejigii loo hayn jiray in loo hayo ooda isbedelin waina xusna alcahdi min aliimaan wejiga magaca isbarashada ahalnimada ruuxa idiin dhaxaysay haddaad ka baastood ka barmoostood maalqabeen noqoto iyo haddaad sheekh noqoto iyo haddaad adugu siyaasi noqotaba iyo haddaad madaxweyne noqotaba xerowgii iyo ardayga aad briska kale isla cuni jirteen rootiga kala goosan jirteen weligaa wejiga looma bedelo waa gobannimo ruux waxaad ku barateen adiga meeqaanka kor adiga ku taalla warma hebel baa wanaad u istaagto nabi wuxuu yidhi gabadhaan khadiija xilligeeday bayna soo salaami jirta waanu salaami jirray soo dhowayn jirray haddii haddaan anagu hadda u weynaannay oo iyaduna ay duqowday miyaa la isbedelayaa waina xusna alcahdi min aliimaan kuwa haddaba somalia waa idiin sheegaha dee markuu xoogu korra wuxuu ka bilaabhayaa heligaam iyo lafiston buu tagaa kadibna waa ku inkirhayaaba warka somalida waa taqaana isli meel la joogi kara mau bilaabi uso adiga labaatan sane jooga soddon sane dhiiqada dhex ordaya maa qoys wax ka inkirid badan soomaali ilaahay ma abuurin iska ilaaliya dafiraad inkiraad way ka sheegi jiray gabadha intii <laughs> miyiga laga sii qaaday dhowr sano soo joogtay xabar ee kadib lagu celiyey ee layii orod adhiga caddays nooga soo lis orgigiibay xiniyaha ku dhegtay see loonakan maaha lay rida shalay ka tagta uga waada waxaaso dhan iswaalid weeye in la iskhaafiyo la iswaalo oo la isdafiro soomaalidu aabbay u tahay hawshaa iska ilaaliya ruuxa wejiga iyo wanaagga isku barateen wixii adiga kuu kordhaaday kuu taallaa waa fadli min allahi subxaanah wa tacaala laakiin ha inkirin ha dafirin wejiga hay siduu nabigu yidhi alayh الsalaة wasalaam وcan asma radi allahu tacaala canhu qaal kharajtu maca jariir bn cabdillaahi اlbajali ayaan la baxay buu ihi saxaabiga anas bin maalig ah fii safarin socdaal baan u raacay fakaana jariir wuxuu ahaa yakhdumuni kii i adeega tanaaba wacdaro dhigtaade saxaabu meelahay marhayaa de lama mari karo jariir oo waayeel ah iyo anasoo wiil yar u adeegaya anas baa da'yar jariir baa weyn jariir waa ninkii soo islaamay sanadka tobnaada hijrada ee odhan jiray nebi maxamed weligii ima arag ilaa tabasama li nabigu haddaan ka soo horbaxo leyla nahaar hadh iyo habeenba nabigu waa ii muusoon jiray markii la weydiye nabigu wuxuu nabi alla waxaa la jariir si gooni aad u ixtiraamta oo waad u qosasha annagana marna waad noo qoso marna waad si adag baad noola hadashaa wuxuu jiraa wuxuu hi jariir waxaan ku arkaa gacan malaa'ig fii naasiyati masxatu malak fooda saaduu u islaamay isbuucu kadib wakii nabigu u dhiibay ciidan kontana markaasuu ree axmas asnaamtooda soo baabii waxaad aragtay gaalan dhulka dhig wuxuu nabi allo hula waan soo qaban laakiin nin lafweyn buu ahaa fardaha kuma fiicno faraska markuu ordo waan ka faninaaye abbaandulna waad iga dhigtee faraska inaanan ka dhicni igu ducee buu faraska fuul buu nabi markuu fuulay buu u duceeyey ilaah ku sug wuxuu idhi maalinka wixii ka dambeeyey farasku xataa hadduu galgasho kama dhacuur hadduu xataa galgasho farasku oo la daato anugu waxaad mooddaa in liigu sameeye dushiisa lagu sameeyey ninkii weeye uu nabiga aad u jeclaa calayh isalaatu wasalaam ninkaasaa wuxuu u khidmaynaya wiil yar buu u khidmaynaya wuxuu ugu khidmaynayaa nabiguu u khidmayn jiray nabiguu u khidmayn jiray fakaana jariir wuxuu yakhdimuna kii adeegaa faqultu la waxaan ku idhi haddaan anasahay laa tafcal ya jariir adeer buu yahad waa ka weyahay waa yeel weeye jariir adeerow sida ha yeel anaa kuu adeegi anaa yar faqaala wuxuu innii qad ra'aytu alansaara ansaar baan arkay tasnac iyadoo samaynaysa birasuuliillaah rasuulka ilaahay ku samaynaysa shay-an shay yacni adeeg dolnimo islaamnimo daryeelid nabiga u daryeelaan ayaan ansaar ku arkay buuri aalaytu waxaan ku dhaartay shayga aan ku arkaansanay nabiga ay ku sameeyeen alla asxaba axadan axad inaanan raacin oonan la soconin oon jid aanan la marin minhum min alansaar ilaa haddaan jid ku kulanno nin ansaareed khadamtu inaan odegaan ilahay ku dhaartay buuri ka bax hawsha ayada ah. marka riwaayada muslim cadayso wa kaana jariiru akbara min anas wa kaana jariiru wa kaana jariirun akbara min anas wa fii riwaaya wa kaana jariirun asanna min anas riwaayada muslim baa sidaa u caddaysay waxaa ku jira marka xadiidka ku jira in loo ixsaanfalo la wanaajiyo ruuxii wanaajin jira ruuxaad jeclayd qof adugu aad jeclayd axadka xidhiidhin jira wanaajin jira muxuu kugu leeyahay inaad aduguna wanaajiso nabigu jeclaa ansaar baa nabigu adeegi jirtoo wanaajin jirta asna wuxuu ku dhaartay nin ansaare intuu doonaba ha la ekaadee siday nabiga ugu adeegi jireen inuu ugu adeego abaalka marka sidaa in loo hayaa la doonaya muttafaqun caleyh wallahu subxana wa tacala aclam